bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiyu raximah اllahu tacaala baabu jawaazi ducaaءi اlinsani cla man dalma almuslimiina aw dalamahu waxdah baabu bayaani jawaazi ducaai linsaani qofkii habaarkiisii bannaanaanshaheedii ayuu cadaynteediibuu u baab yahay calaa man qof korkiis ou habaaro dalama almuslimiina muslimiinta dulmiyey ow dalamahu waxdahu ama keligiisba dulmiyey yani baabkan wuxuu baab yahay ninkii muslimiinta dulmiyo in la habaari karo ay bannaantahay in la habaaro ninkii qof dulmiyo qofkii uu dulmiyey inuu habaari karo dulmigana waxaa weeyaan wadcu shay-i fii hayri maxallihi shay booskii uu lahaay maahe boos kale la dhigo booskii xaqa u lahaa maahane boos kale in la dhigo qofka muslimka waxaa la-aan sabab la-aan haddii la caayo waa la dulmiyey sababto ah in cay la dhigo booskiisa ma ahayn xoolaha in laga qaato maalka laga qaato la dhaco xaq uma lahayn in la dilo xaq uma lahayn cirdigiisa in wax laga sheego xaq uma laha waxaaso dhan waa dulmi qofki qof marka dulmiyo waxaa u bannaan buu leeyahy inuu habaaro qofkaas laa yuxib allaahu aljahra bisuu'i min alqowli ila man ulim muslimiinta caamatan ninkii dulmiyana in la habaari karo iclam ugu ayuu yiri musanifku raximahullah iclam ogow ana baaba baabkani waasicun jiddan waasic weyaan mid waasac aad waasac u ah waqad tadaahara calaa jawaasihi bannaanaanshihiisana waxaa isu kaalmaystay nusuusu lkitaabi wasunnati kitaabka nusuustiisa iyo sunnada wa afcaalu salafi lummati ummaddan dadkeedii hore afcaashoodii wa khalafiha iyo dadkeedii dambe waqad akhbara allaahu subxaanahu watacaala ilaahay waxa uu sheegay fii mawaadica meelo kahiiratin fara badan macluumatin la yaqaano min alqur'aani qur'aankii cali alambiyaai buu ka sheegay xaggooda salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim biducaa'ihim buuna uga sheegay cala alkufaari ay habaareen gaaladii warawaynaa fi saxiixay albukhaariyi oo muslimin waxaanu ku werinay can caliyin radi allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala yowma alaxzaab nebiga maalintii axsaab waa dagaalkii khandaqe waxa uu yidhi mala allaahu allah buuxiyo buyuutahum guryahooda wa qubuurahum iyo qubuurtooda naaran dab allah ka buuxiyo shaqaluuna waxay naga shuqlayaan cani salaati lwustaa salaadii dhexe salaadii casir bay naga mashquulayaan gaaladan waana na dulminayaan dhulkeeni bay noogu yimaadeen ila madiinay imaadeene iyagoo diinka ilaahay la diriraayo markaasuu wuxuu yidhi allah baabi'iyo dab allah ka buuxiyo qubuurahooda habaar waay marka waa inuu habaarku marka habaarka u bannaan yahay warawaynaa fi saxiixayni min turuqin annahu sala allahu calayhi wasalama dacaa cala aladiina kuwiiba u habaaray qataluu dileen alquraa'a dadkii qur-aanka yaqaanay xufaada ah radia allaahu canhum wa adaama ducaaa ducadiibu habaarkiibuu daa'im yeelay calayhim korkooda oo habaaraya shahran bil yaquulu wuxuu dhahay allaahuma alcan riclan wadakwaana wa cusayata ilaahu ricil qolada leeraa lacnad naxariistaada ka foge dakwaan ilaahu naxariistaada ka fogey cusaya ilaahu naxariistaada ka fogey sababtana waxay ahaayeen nimankaani intay wax islaamay iska dhigeen oo madiine nebiga ugu yimaadeen ayay waxay yidhaahdeen dad diintana baranna sii dad buu ku daray marka toddobaatan nin oo qura oo ku daray dad aad qur-aanka u yaqaana axkaamta u yaqaana markuu ku darayo meelahoodii ay geysteen waxay bilaabeen marka inay laayaan waxay laayeen iyo waxay addoomo ka dhigteenay ka dhigteen oo ay dileenla dilay markii dambena dhacdadaas marka nebigu aad uga xanuunsaday toddobaatan quraa ah aad iyo aad uga xanuunsaday oo qaabkaas lagu dilay wuxuu bilaabay marka inuu qunuud sameeyo salaadaha dhan waa qunuudi jiray wuxuu habaari jiray qolooyinkan marka sidaas yeela marka hadda qofku waa habaari karaa dad muslimiinta dulmiya caamatan rawaynaa fi saxiixayhima can ibni mascuudin radia allaahu canhu fii xadiidihi awiil xadiidkiisii dheeraa fii qisati abi jahlin iyo asxaabihi qisada abi jahl ee asxaabtiisa min qurayshina ah xiina wadacuu markay dhigeen salal jazuuri hashii mandheerteedii calaa dahri nabiyi sal l slam nabiga korkiisa ay saareen hasha mandheerteedu aaday u weyntahay haddana waa wasaq uus iyo waxawaaye dhiig iyo wasaq waa intay soo qaadeen hal mandheerteeda ayaa nebigoo sujuudsanay dhabarka ka saareen markaas waxay bilaabeen marka inay liicliicaan ayaga dhan oo ay qosqoslaan rasuulkii hashi mandheerteedii bay kor saareen ayagiina waa qusquslayeen oo waa iska baashaalayaan oo dad waxa waxawaaye markaa eh, waxay aada waa jeesjeesayaan rasuulkii ku jeesjeesayeen sala allahu aleyh ali wasalam markay saareen fadacaa dacaa calayhim nebiga waa habaaray wa kaana wuxuu ahaa nebiga idaa dacaa haddii uu habaarayo ama uu alla wax ka baryayaba dacaa halaaan saddex ayuu baryay ama habaarayay uma qaala waxa uu yidhi allaahuma calayka biqurayshin ilaahu quraysh aan kugu ogahay allaahuma yaa allaahu allow calayka biqurayshin quraysh korkaaday ahaatay adaan kugu daayo alaaa maraatin saddex jeer uma qaala waxa uu yidhi allaahuma calayka biabi jahlin wa cutbata bni rabiica ilaahu abu jahl ilaahu cutbata bni rabiica nimankaas wadakara tamaama sabcati ayuu sheegay toddobadii dhammaystirkoodiibuu sheegay shayba iyo rabiica iyo weliid bnu cuqba umayatu bnu khalaf cuqbatu bnu abi mucayd cumaaratu bnu lwaliid wa tamaama alxadiidi ayuu sheegay maxalushaahidku mar waxay tahay nebigu inuu dadkaa habaaray maadaama ay dulmiyeen isaga wax u ka galabsadeen maleh markaas hal mandheerteed dul saareen warawaynaa fii saxiixay imaam bukhaari i muslim waxaanu ku werinay dhexdooda can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalama rasuulku kaana wuxuu ahaa yadcuu inuu ducaysanayo oo uu dhahaya allaahuma yaa allaahu allow ushdud ilaahu adkee wad'ataka qabashadaada calaa mudar mudar qoladaa la layidhaha qabashadaada aad qabanaysa ilaahu adkay allaahuma ajcalhaa ilaahu yaal waxaad ka yeeshaa calayhim korkooda siniina sanado ka sinii yuusufa yuusuf sanadihiis oo kale sanadihii yuusuf marka maxaa laga wadaa waa sanadihii abaarta ahayd uma yaatii min bacdi dalika sabcun shidaadun yakulna maa qadamtum lahunna toddoba waxaa imaanaysa cad adagaa layidhi sanadahaas oo kale toddobadaas sano cad adag abaarta ilaahu kuwan korkooda ka yeel u habaara iyaguna markay dhibeen warawaynaa fi saxiixi muslimi can salamata bni alakwac radia allaahu canhu ana rajula nin akala cinda rasuulilahi sal l salam nabiga agtiisuu ku cuna bishimaalihi bidixdiisa faqaala waxa uu yidhi kul biyamiinika midigtaada ku cuniihow qaala waxa uu yidhi ninkii laa astadiicu waxaas ani ma awoodi buu yii laa astadiicudaa marka waa kibir kibirkana maxaa laga wadaana xaqaas nebiga u sheegayo ayuu diidan yahay inuu markiiba u daaima marka qofku marka xaq loo sheego waxaa laga rabaa inamaa kaana qowla almu'miniina ida ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna wa aacna waa maqalna haddii laakiin marka xaqa qofka loo sheego uu ka hor keeno muran ama uu ka hor keeno ictiraab waxaanoo kale ku dhacay marninkan nebiga wuxuu ku yiri war midigtaada wax ku cun labadiis gacmoodna waa awoodaa inuu ku cuno yani midigtiisana wuu awoodaa inuu ku cuno qaala waxau yidhi laa astadiicu ani ma samayn karo yii ma awoodi karo ma samayn karo isagoo samayn karo ma samayn karo ayuu yidhi qaala waxau yidhi lastadacta allow aadan awoodin waa habaar lastadacta ha awoodin nabigeen maa manacahu kama celinin ninkan ila alkibru kibir unbaa ka celiyey wax kale kama celinin kibir unbaa ka celiyey xaqa uu ka santaagayo qaala waxa uu yiri markaa raawigey famaa rafacaa kor uma qaadin gacantii ilaa fiihi afkiisa intii kaaba uma qaadin midigka cunaa layidhi markaasuu yidhi ma awoodi kibir baan ka celiyey nebiga allow aadan awoodin uu gacantiisi kor waa u qaadi waaye marda waa qallashay gacantii allahu lmustacaan marka dadku dhaaca waa sunadii nebiga rasuulkii hadda waa dhintay laakiin sunadiisi waa nooshahay waa taagantahay ninkii sunada nebiga ku madax adeygo isaguna aafo unbaa asiibayso aafo haddaynan adduunyada ku asiibin aakhiro falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can mrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim saasuu ilaah yiri qultu hada rajulu ninkaani huwa busrun waay busr bidami lbaa wbisiini lmuhmalati iyo siin la dhibic tira ibnu raaci lcayri busr ibnu raaci lcayr weyaan alashjaciyu saxaabiyun weyaan fa fiihi xadiidka waxaa ku sugan jawaasu ducaa'i calaa man khaalafa alxukma asharciya xadiidka waxaa ku sugan buu yiri imaamu nawowi qofkii xukunka sharcigaa ah khilaafa in la habaari karo ninkaa nin saxaabi buu ahaa xukunka sharciga marka qofka khilaafo habaar in dusha looga tuuri karo ayaa laga qaadanaya ayb warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can jaabir bni samurata qaal shakaa ahlu lkuufati reer kuufa waxay ka dacwoodeen sacd bna abi waqaas sacd bn abi waqaas radia allaahu canhu ilaa cumara cumar bay uga dacwoodeen radia allaahu canhu facazalahu cumar waa casilay sacad dabeecadda cumar waxay ahayd marka ama siyaasada cumar haddii ninka madaxda shacabku ay kaba dacwoodaan hadduu rabo ha toosnaado waa bedeli jira ee hadda maahan inuu u bedelayay xumaan uu sameeyey sacad wastacmala calayhim korkooda wuxuu caamil ayuu ugu sameeyey wadakara alxadiida ilaa an qaala ilaa uu yidhi arsala macahu cumaru cumar wuxuu la diray sacad rijaalan rag ow amase rajulan nin ilaalkuufati kuufa xaggeeda ula diray yas'alu canhu soo su'aalo ayb arsala macahu cumaru cumar wuxuu la diray rijaalan rag ow amase rajulan nin ilalkuufati kuufa xaggeeda yasalu canhu soo su-aala xaggiisa falam yadac masjidan ninkaa masaajid kama tegin ilaa sa'ala canhu waa su-aalayey oo wuxuu dhahayay war sacd bin abi waqaas ka warrama yusnuuna macruufan masaajid walbaa wanaag bay ku ammaanayeen xataa dakala masjidan ilaa uu masaajid soo galay libani cabsin qoladaa reer bani cabsi ay lahaayeen faqaama rajulu minhum nin ayaga kamida istaagay marka yuqaalu lahu layidha usaamatu bnu qataada layidha yuknaa lagu kunyayo abaa sacdata layidha faqaala waxa uu yidhi ninkaa amaa id nashatanaa haddaad na dhaarisay annaga oo aad waxna su-aashay oo ninkaa ka warrama aadna tiri fa ina sacdan sacd ninka layidhaa laa yasiiru bisariyati ilaalada ma raaco ciidanka ma raaco waa fulayo uu qarina ayuu ka wada walaa yaqsimu bisawiyati si simanna wax uma qaybiyo markuu wax qaybinayana si siman uma qaybiyo cadaalada kuma dadaalo waa nin khaaino jawr badan buu ka wadaa walaayahay waxaan ujeedaa qeybta qaniimada iyo wixii maalka lasoo hela aad si fiican uma qaybiyo walaa yacdilu maku cadaalad falo filqadiyati qadiyad haddii loo keensado dad dacwoonayo ay u yimaadaan cadaalad ma sameeyo qaala sacdun sacad waxa uu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay la adcuwanna bialaatin saddex baan ninkan ku habaaraya saddex waxyaabood ayaa ninkan ku habaaraya allaahuma yaa allaahu allow ila waa dulmiye mogtaha allaahuma yaa allaahu allow in kaana cabduka addoonkaagu hadduu yahay haadaa kan kaadiban mid beenaala ah oo been sheegayo qaama istaagay riyaa'an istustus wa sumcatan ismaqashiin ninkuu istaagay hadduu yahay fa adil cumurahu ilaahu cumrigiisa horta dheeray cimri dheer sii waadil ilaahu dheeree faqrahu faqrigiisana dheeray cimri dheer iyo faqiirtinimada isku kaa gasho wacaridhu ilaahu u bandhig ninkaani lilfitani fitan ilaahu u bandhig diinkiisa wax ka fidneeyana ilaahu u bandhig habaar culus waa diinka haddii laga habaaro fakaana bacda daalika markaagaas ka gadaale kaagaas ka gadaale wuxuu ahaa inuu dhihi jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray ninkaasi shaykhun maftuunun ana aniga shaykhun oday ayaanahay maftuunun la fidneeye diinta laga fidneeye asaabatnii waxaa igu dhacday dacwatu sacdin sacd habaarkiisa igu dhacay qaala cabdulmalik bni cumayr araawi can jaabir bni samura xadiidka ninka jaabir bnu samura ka warinaya cabdulmalik bni cumayr waxa uu yidhi fa ana ra'aytuhu anaa arkay bacdu dadaa waqti dambe waqtigaa ka gadaale qad saqada isagoo uu soo dhacay xaajibaahu baararkiisu ay soo dhaceen calaa cayneyhi ishiisii ay kusoo dhaceen min alkibari weynaan darteed baararkii inay kusoo dhaceen indhehi weynaan darteed wa inahu isaguna la yatacaradu oo isu bambixinaya istustusaaya liljawaari gabdhaha yaryarkaa fi duruqi jidadka fayaqmisuhunna markaasuu gacanta u laacayo markaas tuujinayo fidno meeshuu ka gaaro soo daada intaa la eg ayuu gabdhaha yareerkaa oo arko ayuu ku ku dhegdhegayo xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofka haddii uu qof dulmiyo been uu ka sheego ama uu nafsado haddii uu habaaro qofkaas qofka habaarkaas inuu ku dhacayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qofka in lagu habaari karo diinta in ilaahay ka fidneeyo lana sacad taasuu ku habaara diinta marka ninkii nin waxau noqday waa yeel duqoobay da'daas ayuu marka zina iyo gabdho uga daba ordaa maxalushaahidka marka waxay tahay ninka haddii uu qof dulmiyo qofkii la dulmiyey ee madluumka waxaa u bannaan inuu habaaro habaarkiina waa ku dhacay warawaynaa fi saxiixayhima can curwata bni zubayr ana saciida bna zaydin saciid bnu zayd radi allaahu canhuma khaasamathu waxaa la dooday arwa bintu awsin naag leera arwa bintu aws waqiila uwaysna waa leer arwa bintu uways ilaa marwaana bni lxakam marwaan bni lxakam ayay u dood tageen marwaan madax madiine ka ah dacway u dacwo geysatay naagta saciid bin zayday dacweyneysaa saciidna dadkii tobankii jannada loogu bishaareeyo kamid yaha nool sida sacadba wadacad waxay ku sheegatay annahu isagu saciid akhada inuu qaatay shay-an wax oo min ardihaa dhulkeeda ah waxay tii ninkan dhulow iga dhacay saciid binu zayd ayay leedahay dhulow iga dhacay fa qaala saciidun radia allaahu canhu saciid waxa uu yidhi ana aniga kuntu aakhudu ma waxaan ahaa inaan qaadanayo shay-an wax min ardihaa iyada dhulkeeda ka mid ah wax dhulkeeda ka mid a ah, bacda aladii kii kadib samictu aan maqlay min rasuulilahi sal ly salam ma anaa dhul ka qaadanayuu yidhi intaan maqlay rasuulka warkiisa kadib qaala nabigu qaala waxau yidhi marwaan maa samicta min rasuulilahi sal salam nabiga maxaa ka maqashay qaala waxau yidhi samictu rasuul allahi sal allahu aleyh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo dhahayo man akhada qofkii qaatay shibran taako min alardi dhul ah dulman dulmi ku qaatay duwiqahu waa la duuduubaa ilaa sabci aradiin ilaa toddobada dhul ayaa qoorta loogu duduubaa qofkaas maxaa igu wata culayskaas yiri marka aakhira aan ula imaanaya ilaa sabci aradiin waxay tahay taako markuu dulmayo dhulka toddoba dhul waa hoos in allaale in meesha ugu toddobadii dhul taakadaas hoosteeda ilaa dhulka ugu toddobeeyo ayaa inta lasoo qaado halkaas lagu duduuba meeshaas marka waxaa laga qaadan karaa qofka dhulka waxa ka hooseeyana asaa iskale hadaad dhul yeelato dhulkaa hoostiis adaa iskale waxaa doontaad ka qodan kartaa waad ku samaysan kartaa qaala marwaanu marwaan waxa uu yiri laa asaluka ku su-aali maayo bayinatan markaati bacda haada tan kadib marwaan marka waa fiiriyey saciid dayaanadiisa iyo xadiidkaas uu sheegay iyo arkay naagtanna wuxuu arkay inaynan markaati waxba wadanin oo waxba uga muuqday marka wuxuu yiri qariinadaasu marka wuxuu ku yiri wax dambe oo markhaati a ah ku su-aali maayo faqaala saciidun saciid waxa uu yiri allaahuma yaa allaahu allow in kaanad kaadibatan naagtan hadday beenley tahay mid been sheegaysa ay tahay oy igu been abuuranayso fa acmi basarahaa ilaahu aragga tir waqtulhaa ilaahu dil fii ardihaa dhulkeeda ku dil qaala waxa uu yidhi famaa maatad ma aynan dhimanin xataa dahaba basaruhaa ilaa araggeedii oo tagay wa baynamaa maaxilihii iyadoo tamshii ay soconaysay fii ardihaa dhulkeeda ay ku soconaysay id waqacad waa dhacday fii xufratin god ayay ku dhacday famaatad waaba dhimatay marka dadka muslimiinta waa in layska ilaaliyo oo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda loo ilaaliyo dadkan maanta joogana ninna naftoodiibu ayuu u ammaangelin la-yahay oo waa dilaya mid kale xoolahoodiibuu dhacayaa mid kalena kan ugu yar waxaa laga yaaba cirdigoodu daba jooga waa xamanayaa waa ka been abuuranayaa waa caynayaa wax iyagoo aan sabab lahayn wax sababa iyadoon lahaynoo la caayin ayuu caynaya qof kale cirdigiisa waa masabidanayaa weliba laasiyamaa dad ahlu cilmiga ah haddii la masabito maba kusii jiraanba zamankan waxaa aada qaalib u ah ilmo yaryar ama dad yacni iyagu markaasi diinka Eh, raacashadiisaba isaga cusub oo iyagu aan fahamkoodu uu yaryahay ayaa laga yaabaa faham yaraantoodaas inay dad ugu been abuurtaan ahlucilmi ah marka ahlucilmigu cilmigooda ku dhaqmaan owliye alla owliyada allana marka ninkii la coleytamo oo eh, bilaa mubarir wax kaga sheego ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay u ballanqaaday inuu isaga la dagaalamayo man cadaa lii faqad aadantuhu bilxarbi marka ninda xarbi alle uu u taagan yahay halis waxayani sida uu ku badbaaday diin ugu badbaadayso dad waxaan arki jirnay culummo say ugu been abuuranayeen markii dambe diinkiiba ka insilaakay oo meel xun ku dambeeyey nasalullahi salaamata baabu tabarii min ahli lbidaci walmacaasi baabu tabarii ka beri noqosho caddeynteediibuu u baab yahay min ahlilbidaci laga beri noqdo ahlubidac walmacaasi iyo ahlumacaasida baabkan marka wuxuu u baabayay ahlubidac iyo ahlumacaasida laga beri noqdo ayb tabaru'aasna marka culummadu dawaabid bay u yeeleen dawaabid nacam wax iska furan ma aha daa'imanna dadka ahluguluwiga ma jecla dawaabid in laga hadlo ayb dawaabidda culummadu ay u yeeleen waxa ay tahay kow qofkaas ahlu bidaca ee laga beri noqonayo waa in marka hore dabcan uu bidcadii sameeyey shay bidca ah inuu ka diin yahay shay shayga bidcada marka wuxuu u baahan yahay cilmi in lagu ogaado oo qof qur-aankii sunnadii musalaxii usuululfikhigii siiradii nebiga wax badan qof usuul eh, jamciyey yaa wuxuu garan karaa waxaan inay bidco yihiin inaanay bidco ahayn horta kow mar qof inuu waxau ku dhacay bidco yihiin waa in marka ay meesha ku jirto tan labaadna waxa ay tahay bidcadaasi inuu yahay mid dadka ugu yeero oo la jahro banaanka dhigto nin bidcadiisa qarsado waa in wax loo sheego hajri iyo in lagu edbiyo male qofkaas leanna xaalkiisu kama liito munaafiqiintii dhaarteen oo nebiga u dhaarteen oo yiri cudurdaarka beenbeenta inta sheegteen nebiga hortiisa ka dhaarteen rasuulku iska daayey dadka uu nebiga hajriga ku ciqaabayna kacb ibnu maalik iyo muraarat bnu rabiica iyo hilaal ibnu umayat athaqafi iyo raggaas yani eh, alwaaqifi raggaa iyagu waxay ahaayeen Eh, way cudurdaar ma muujinin wuxuuda bannaankay dhigteen nebigu marka wuxuu ku eedbiyey iyaga eh, dembiga macsidaas ay galeen darteed inuu ka aamuso hajiri ayb munaafiqiinna ma aynan ahayn saxaabo waaweyn bay ahayn dadka marka ninka eh, bidcada sameeyo ee laakiin aan la jahrin kama liito qofkaas waxa ah qofkaa kama liito bidcada eh, eh, nifaaqa iyo waxyaabahaas marka xumaantaa qarsaday daabitka kale waxaa weyaan ee saddexaad in la fiiriyo qofka beri noqonaayo oo hijriga samaynayo xaalkiisa iyo qofka laga hijroonayo oo eh, bidcada ku dhacay xaalkiisa dacfan wa quwatan xagga dacfi iyo quwada labada in la fiiriyo ayb hadday maxaan maslaxo waayatee berigan iyo hajriga iyo maslaxa maslaxadu marka wax ay tahay haddii ama mafsada layska moosaya haddii mafsadada midka weyn la gelayo waa layska dhaafaa taas ayb oo kalaamka salafka iyadana imaam axmed iyo aaday ugu caddahay ayb tan kale daabidka kale waxaa weyn waxa loo sameynaa ikhlaas inay tahay maadaama cibaado ay tahay waxaan ilaahay dartii in loo sameeyo oo aan loo samayneynin istutus iyo tacasub waxaan marka masaladan marka dad badan baa ku gambaday ku gambaday waxayna uga dhigteen dariica inay muslimka ku gooyaan oo ay markaas kooxaysiga ay ku adkeeyaan dad badan oo marka waxaa jiro iyagu koox ah kooxdaa marka shiikeeda ninkuu gooyo waa gooye ninkuu ammaano waa ammaanan yahay ninkii isaga adduunye ay isku qabtaan isku xanaaqaan xataa ninkaas waa mubtadic haddou dadaa ka daba ordaya waxaas yeelaya marka diinka ilaahay hebel waa saas hebel waa saas axkaam dad lagu tuuro oo aan markaa dawaabideeda aan wadanin ma aha ta kale qofka marka mubtadic la dhahaya kaafir marka la dhahayo wuxuu u baahan yahay xujada inay ku oogantay ruux shayga oo ku jiraba inay bidcad tahayba aan la tusin oo aan lagu oogin ma noqon karo xugun lama saari karo xugun kastaa wuxuu leeyahay shuruud mawaanicna waa leeyahay laabudda an tatawafara shuruud wa tantafiya almawaanic shuruuddu inay tawafurto mawaanicdiina meesha ka baxda ayaa qasab ah baabkan marka culimmada ay baabaysanayaan sidaas waay amaa qofka daalib cilmiga iyo waa la dhihi karaa isagu markaasi qof ahlu cilmi ah oo axkaamtan ridi kara wuu dhihi karaa war adiga ninka hebela iska daa waxaan ka baqayaa inuu ku dhumiyo nacam waa marka waxyaabahan oo dhan qofka isaguna uu soo helo nacam ayb laakiin haddii qof aan wax u garanayaba jirinba uu yahay ka dadka ka digayo ahlucilmiga ah de waxaas waxaa weyan waa min talbiisaati ibliis nacam qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi burdata bni abi muusa qaala wajica abuu muusa radia allahu canhu abuu muusa ayaa xanuunsaday wajacan lanna waxaa dhici karta bidcada qofka inuu xataa ijtihaad uu ka keenay suurgal noqon karta inuu inta wax fiiriye fiiriye sidaa ula muuqata wixiina ay bidca yihiin qofka marka culamada mujtahidiinta marka waxay leeyihiin eh, waxay leeyihiin cudurdaarkooda haddii marka mujtahidka loo cudur daaray jaahil sirfi ana kaba owleysanba maxaa yeele cilmiba mabaleba kii wax baari karay hadii intuu juhdi sameeye loo cudur daaray ijtihaadka laysugu cudur daarana kuma gaar ah masaaisha furuucda bis xataa masaaisha caqiidada waa ku jiraan ibnu teymiya kitaab listiqaama ayuu ku sheegay xadiidkii ninkii haley guba haddaan dhintay yiri ayuuna ku keenay halkaasuna ka bixiyey fawaaid meeshaasa loo raajico waxaa kaloo ibnu taymiya dawaabiddii aan sheegayay wuxuu ku sheegay juska sideed iyo labaatanaad muwaalaadka iyo markuu ka hadlayo ayuu wuxuu sheegay hajriga dawaabidiisa iyadana meeshaasa laga fiiriya ayb dad zamankan joogo aad iyo aad yacni uga dhex abuuray tafaruq muslimiinta dhexdooda ayaa waxay yidhaahdaan eh, hadalkaas ibnu teymiya eh, wuxuu ka hor imaana ijmaac uu soo naqliyey baqawi iyo ayb ahlubidaca in laga hijroodo ayaa ijmaaca ah. eh, ibnu teymiya isagaa yiri ahlubidac ayaan laga hijroonin ma dhihin keliya dawaabid buu u sameeyey iyo shuruud macam shuruuddaas ta laga helay a ijmaaceedu aimadu kale ay sheegayaan aimada kale ay tilmaamayaan qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can abi burdata bni abi muusa qaala wajica abuu muusa radia allaahu canhu ayaa xanuunsaday wajacan xanuun fakhushiya calayhi waa la miir daboolay wa ra'suhu madaxiisana fii xijri imra'atin labadaba waa la dabdiyey haweeney dhabteeda uu saarayay min ahlihi ehelkiisa ka mid ah fasaaxat imra'atun haween baa qaylisay min ahlihi qoyskiisa ka mid ah falam yastadic ma uunan awoodin an yarudda calayha inuu radiyo shayan waxba inuu ku radiyo ma awoodin xoogaa marka xanuunka ka tan badnaa falamaa afaaqa markuu soo miirsaday qaala waxa uu yidhi anaa anigu berii'un mid beri ka abaan ah ahay miman qof beri'a ah minhu rasuulullahi sal slam nebiga uu ka beri noqday fa ina rasuulalahi sal salam rasuulka beri'a ah wuxuu ka beri noqday min asaaliqati ayuu ka beri noqday midda qayliso waalxaaliqati midda isxiirto washaaqati midda dharka jeexjeexdo musiibada markay dhacdo qultu asaaliqatu saa'ixatu weeyaan midda qaylinaysa bisawtin shadiidin coddaran walxaaliqatuna allatii ta taxliqu xiiraysa ra'saha madaxeeda cinda almusiibati musiibada agteeda washaaqatuna allatii midda weeyaan tashuqu hiyaabaha dharkeeda jeexjeexaysa cinda almusiibati musiibada agteeda qaala warawaynaa fi saxiixi muslimin can yaxya bni yacmar can yaxya bni yacmur labadaba waa la dabdiyay qaala waxa uu yihi qultu libni cumara ayaan ku ihi radia allaahu canhumaa abaa cabdiraxmaan yaa abaa cabdiraxmaan inahu qad dahara waxaa soo baxay qibalanaa naga xaggeenna naasun dad yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akrinayaan wayascumuuna waxay sheeganayaan allaa qadara qadar inuunan jirin qadarki ilahay bay inkiraaya fiirsa marka qadarku muxuu yahay imaam axmed wuxuu yidhi alqadaru qudratullah qadarku waa qudrada allah طيب qadarka waa qudrada allow qadarka qudrada alla waxaa laga wadaa marka waxaa weeyaan wax qofka inuu ictiqaadiyo afar martaba ayuu qadarku leeyahay martabatu alcilmi horta inaad ogtahay wax walboo dhacayo ilaah cilmigiisa inay ku dhacayaan wax cilmiga alla ka maqan inaynan jirin martabada labaadna waxa ay tahay wax allaale waxa adduunyada ka dhacayo in la qoray looxul maxfuudka lagu dhigay oo ilaahay uu qoray martabada saddexaadna waxa ay tahay cumuumulmashii'a wixii ilaahay ogaa ou qoray inay dhacaan waa qasab uh, waa dhacaya wax baajin kara male cumuumulmashiia leedaa martabadaas mashiicada caamnimadeeda khayr iyo shar wixii ilaahay qadare wax la baajin kara male martabada ugu dambaysana waxay tahay addoommadan ikhtiyaarkooda wax ay ku samaynayaan ilaahaybaa abuuray waana kasabkooda yaa kasbaday iyagaa kasbaday yaa laakiin iyaga iyo camalkoodaba sameeyey allah afartaas martaba qof inuu aamina laga rabo dad baa marka waxay yidhaahdeen waxa dhacayo qadar maba jiraba halkaas daa waddadaas marayso baabuur oo ku kala gooyo markaas unbay dhacayaan wax hore u qorshaysnaa maba jiraba oo ilaahay agtiisa ka qornaa masale marka khatar ah qofka sidaa dhahayana de qudrada alle ayuu meesha ka saara wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa dhici karta inuu doonay gaalka inuu muslim noqdo saasuuba qadaray asagii marka gaalow noqday maxay ka dhigan tahay marka waxaas qadarkii ilaahay gaalkaa baajiyey oo awooddiisa ku baajiyey aw awoodda ilaahay marka hooshoosa u dhigay soomaha awoodda alle wa ana alamra arrinkuna unufun waa wax cusub un oo hadda bilaabmaayo dad saa dhahayaan aragnay fa qaala waxau yidhi idaa laqiita ulaa'ika kuwaadaas haddaad la kulanto fa aqbirhum u sheeg annii barii'un minhum aniga inaan beri ka ahay wa annahum iyaguna bura'aa'u minii beri inay iga yihiin saa u sheeg qultu unufun bidami alhamsati wannuun ay musta'nafun wax lasoo cusboonaysiinayo lam yataqadam bihi cilmun cilmi uunan ka horreynin walaa qadarun qadarna aanu ka horreynin wakadaba ahlu dalaalati baadida dadkeedana been bay sheegeen bal sabaqa cilmullaahi tacaala ilaahay cilmigiisa wuu hormaray bijamiici lmakhluuqaati wuu ka hormaray makhluuqa waxa la abuuray dhan cilmiga allah ka hormaray oo ilaahay waa ogaa waay hadaa ilaahay ma ogeyn waxaan markay hadda dhacayaanu ilaahay ogaanaya waaba gaalnimo maxaa yeeley intaysan dhicin ka hor ilaahay maxaa u nisbaysay jahli buu qof u nisbaynaya halkaasu marka kaga hadla waxaasoo dhan marka waxaa ka horeeya dadka ibnu cumar iyo aimay ahaayeen oo imaamiyo diinta fahamsan waxa ay bidca ku xukumayaan dad garan karay ahayn laakiin zamankan qofka waxaa laga rabaa horta waxaan inay bidco yihiin iyo uga dayana isaga hadduu jaahil yahay ama naashi uu yahay cilmiga hadda bilaaw ku ah horta waa inay jiraan dada uga daydo haddaan dada uga dayda aanay jirin de takfiirkaas waxba ma dhaamo dadka iska gaalaysiiyo kuwaana dadka uu iska tabdiiciyaa baabu maa yaquulu idaa sharaca fii isaalati munkarin baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baabyahay yaquulu ou dhahayo idaa sharaca hadduu gudagala fii isaalati munkarin munkar zuulintiisa qaala rawaynaa fii saxiixayi lbukhaariyi wa muslimi waxaanu ku werinay dhexdooda can ibni mascuudin radi allahu canhu qaal dakhala anabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu galay makata mako yowma alfatxi maalintii maka la furtay wa xowla alkacbati kacbada agaaraheedana alaau miatin wa sittuuna nusuban saddex boqol iyo lixdan shay oo ay taagtaageen oo asnaama ay ku dhex jiraan fajacala wuxuu gudagalay nabiga yadcanuhaa inuu duraayo bicuudin laan uu ku duraayo kaana fii yadihi gacantiisa ku sugnayd wayaquulu uu dhahaya jaa alxaqu wazahaqa albaailu ina albaaila kaana zahuuqa ayb xaqi baa yimid baatilkii waa baaba-ay wuxuu ahaaday mid baaba-ayo alxaqu wamaa yubdiu albaatilu wamaa yuciid sidaasudhahtarjamada xadiidku markaa iska waadixosi leeyihiin baabu maa yaquulu man kaana fii lisaanihi fuxshun baabu bayaani maa kii caddayntiisii ayuu u baabyahay yaquulu ou dhahayo man qof kaana ou ahaada fii lisaanihi carabkiisa fuxshun xumaan qofka un carabka xumaanta uga jirto dadka cayda iyo eh, yacni qaylada iyo muranka iyo war xumada iyo qofka ay qaalib ka noqoto waxa uu dhahay daawadiisa halkan lagu tilmaamaya rawaynaa fii kitaabay ibni maajah wabni sunniyi can xudayfata radi allahu canhu qaal shakowtu ilaa rasuulilaahi sal allahu alayh ali wasalam nebiga ayaan u cawday daraba lisaanii carabkayga yani dheeraantiisa carabkayga waxyaaba kasoo boodboodayo xumaanteeda yaan kaga cawday fa waxa uu yidhi ayna anta adigu xageed ka tahay min alistikfaari istikfaar xaggee ka joogta adiga inii la astakfiru allaha casa kula yowmin miata mara aniga maalin walbo waxaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa boqol jeer qultu adarabu bifatxi daali lmucjamati waraa daalka la dhibiceeyey iyo ra la kordhiga qaala abu zayd waxa uu yidhi wagayruhu min ahli luga huwa fuxshu lisaan carab dheeraanta mara haddii uu carab dheer yahay iyo ama aafo ay ka haysato hadalka iyo carabka hadal celinta iyo yani cayda iyo waxyaabahaas hadday aaf ka haysato carabkiisa uunan kontaroolnayn muxuu badinaan istikfaarta astaqfirullah astaqfirullah istikfaarta hadduu badiyo ilaahay carabkiisa waa ka joojina waxaas baabu maa yaquulu idaa casurat daabatuhu baabu bayaani maakii cadayntiisii buu u baab yahay yaquulu uu dhahayay idaa catharad haddii ay hantaaturooto daabatuhu daabadiisa ama ay kufto caharad caurad cahirad intaba waa layiraa sada waa musalaf qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda can abilmaliix ataabiciyi almashhuur can rajulin qaal kuntu waxaan ahaa radiifa nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga mid fangashan fa facaharan waxaa kuftay oo hantaaturootay daabatuhu daabadiisii <coughs> faqultu waxaan idhi tacisa shayaanu shayaana hooge faqaala waxau ihi laa taqul hadhihin tacisa shayaanu shayaan waa hoogay hadhihin fa inaka adiga idaa qulta daalika haddaad sidaa tiraahdid tacaadama waa isweynaysiinaya shaydaanki waa isla weynaadaa xataa yakuuna ilaa uu ahaado midla albeyti guri oo kale ilaa uu la ekaada guri yani muxuu isleeyahay anaa kufiyey waa ka ku kufiyey saasuu dhahay wayaquulu wuxuu dhahayaa biquwatii xooggaygan ku kufiye waa isla weynaana walaakin qul waxaa tiraa bismi illaah dheh bismi dheh fa inaka adiga idaa qulta daalika haddaa sidaa tiraahdid tasaaqara wuu isla yaraanayaa shaydaanka xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado mithla dubaabi tixsi oo kale qultu haakada rawaahu abu daawuud can abilmalix can rajulin huwa radiifu nabiy sal l slam wa rawaynaahu fi kitaabi bni suniyi can abilmalix can abiihi wa abuuhuna saxaabiyun waa ismuhu usaama ayaa layidhi cala saxiixi almashhuuri waqiila fiihi aqwaalun ukharu ayaa ku sugan wakila riwaayatayni labada riwaayaba saxiixatun muttasilatun waa fa ina rajula almajhuula ninka majhuulka ah fii riwaayati abi daawuud lagu majhuuliyey saxaabiyun waay Eh, nebiguba la fangashan yahay somaha ula socda waaba saxaabi taasa ah cadaynayso wasaxaabatu radia allaahu canhum saxaabadana kulluhum dhammaantood cuduulun weeyaan kuwa cadaalad ku sifaysa laa taduru ljahaalatu biacyaanihim acyaantoodoo laga jaahil noqdo lakasii waaya waxa ma dhibayso wa amaa qowluhu tacisa uu yiri faqiila waxaa layidhi macnaahu halaka waa halaagsamay waqiila saqada waa dhacay waqiila cahura waa kufay ama cahara ama cahira waqiila laazimahu sharu shar ayaa laasimtay wahuwa bikasrilcayni cayntoo lahoos dhigo o fatxiha la kordhigo waalfatxu fatxada ayaa ashharu aada u shuhraysinaan badan tacasa iyo tacisa labadaas fatxadaas mashhuura tacasa la dhaho walam yadkur iljawhariyu jawhari ma uunan sheegin fii saxaaxihi hayrahu ma uunan ka sheegin jawhari kitaabkiisa waxaa la dhahaa asaxaax culamada waxaan ka maqalnay qaarkood waxay yidhaahdeen asaxaax laa taksir asaxaaxa walaa taftax alkhizaanata laba kitaab khizaanat ladab baa la dhahaa khizaanat ladab kitaabka khasaanat ladab maaha waxaad mooday khasaanat ladab inlasaa maaha jawhari kitaabkiisana asixaaxay dadka dhahan ha hoos dhigin ku yiri kordhig oo waxaa samaysaa saxaax dheh kitaabkajawhari marka asaxaaxa la yiraa saxaaxaasna marka waa isim calam camal oo kitaabka iskaga yahay nacam saasaan marka maqlina bacdu shuyuukhina nacam ayb baabu bayaani annahu yustaxabu caddayn ayuu u baab yahay la caddaynaya in la sunneeyo likabiiri lbaladi beledka ninka ugu weyn idaa maata alwaali waaligu haddii uu dhinto ninka madaxda haddii uu dhinto beledka madaxda ka ah an yakhduba annaasa dadka inuu u qudbeeyo wa yusakinahum ou dejiyo wa yacidahum ou waaniyo wayamurahum ou faro bisabri sabr wathabaati sugnaansho calaa maa kaanuu calayhi siday ahaayeen inay ku sugnaadaan rawaynaa fi lxadiidi saxiix ilmashhuuri waxaanu ku werinay fii khudbati abi bakrin isidiiq radia allaahu canhu yowma wafaati nabiyi sal l salam maalinkii nebigu ou dhintay wa qowlahu radia allaahu canhu man kaana yacbudu muxamadan qofkii muxamed caabudi jiray faina muxamadan qad maata muxamed waa dhintay waman kaana yacbud allaha tacaala qofkii alla caabudi jirayna faina allaha tacaala alla xayun mid nool waay laa yamuutu ma dhimanaayo nebigaa dhintay dadkii marka welwel iyo waxbaa ku beernay waa xasiliyey marka abubakar dadka isaga ugu weynaa waa istaagay dadkiibuu xasiliyo dejiyey warawaynaa fi saxiixayni can jariir bni cabdillaahi radi allaahu canhu annahu yowma maata almugiiratu bnu shucba maalintii uu mugiiratu bnu shucba dhintay wa kaana mugiira wuxuu ahaa amiiran cala albasrati basra ayuu amiirka ka ahaayey walkuufati iyo kuufo qaama jariirun dadka ninkii ugu weynaa jariir bni cabdilaahi saxaabi jaliila buu ahaa ayaa istaagay faxamid allaha tacaala allou ammaanay allow mahadiyey wa athnaa calayhi waa ammaano waa faalleeyey wa qaala waxa uu yidhi calaykum biitiqaa'i illaahi war waxaad ogaataan ood laasimtaan alla ka cabsi waxdahu keligii aad ka cabsataan laa shariika lahu wax cibaado la leh oo sida isaga looga cabsado kale looga cabsadaa male ta alle la wadaago wlwaqaari wacalaykum bilwaqaari deganaan ogaada wa sakiinati xasilooni ogaada oo ku dadaala xataa yatiikum intuu idinkaga imaanayo amiirun amiir kale ka waa dhintay amiirkan waa dhintay amiir kale intuu idinkaga imaanayo isdejiya sidaana wuxuu u leeyahay waxay tahay dadku haddii madaxdu ay meesha ka baxaan oo kale qalaaqil iyo rafaad iyo bililiqo iyo dil iyo nidaamkiibaa xoogaa yani khalqal galay war qofka inuu ilaahay ka cabsado waxba khalqal ounan samaynin fa inamaa yatiikum ulaan hadda ayuu idiin imaanaya amiirkaas kale markaasuu inta weliba mimbarka kasoo dego wuxuu yidhi wa inii la lakum anwaa idiin naseexan rasuulkaa wuxuu igula ballamay qof kastooo muslima inaan daacadnimo ula taliyo aniga waa idin daacadnimo idinkula talinaa buu yiri marka wbilahi towfiiq wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla ali wsaxbi wslm